bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllahuma wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd fayqulu الnaadimu raximah اllahu taعaalى wالnafyu lilwujuudi ثuma الصxة ثuma اlkamaali farcayana الrutbة wاlأصl fi اlqayd اxtiraaز wayaqil لغيره ككشف تعليل جهل وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء wاlnafyu nafyigii lilwujuudi jiritaankuu u sugnaaday uma jiritaanka kadibna asixati sixada ayuu u sugnaaday uma sixada kadibna alkamaali kamaalkuu u sugnaaday dhammaystirnaanta ee farcayanna ilaali buu ku yidhi arutbata darajada ilaali sidaa ay u kala horeeyaan u ilaali buu ku yidhi qaacidadan waxay caddaynaysaa asalka haddii uu nafyi yimaado yacni haddii maalan nas sharci ah qur-aan ama xadiida ah, uu ku yimaado nafyi nafyiga waxaa la yidhahdaa waa diidada diiddaa ku timid nafyigaasi waxaa lagu fasirayaa oo la saarayaa marka hore in laga wado nafyulwujuud shaygaasi jiritaankiisaa la anfinaya la diidanya saasaa asala in lagu xambaaro hadday adkaato suuroobi weydo marka nafyulwujuudkii waa ka guuraynaa waxaan uga guuraynaa nafyu sixa wax suurtagala way noqon weyday oo shaygii isagoo jira ayaa haddana nasku ku yimid anfintiisa waana jiraa inaan marka jiritaanka la anfiyaynin bay ku tusiyo sixada la anfinayo oo marka waxay noqonaysaa ma asaxayo ma jiradii hadday suuroobi weydo waxaa looga gudbayaa in ujeeddadu ay tahay ma asixin ah. ma asixintii haddii iyadana daliil la helo oo shaygii inuu asaxay isagoo haddana nafyi ku yimid nafyigii baa mid yimid shaygiina waa asaxay marka waa ka guuraynaa nafyigaasi nafyu sixa lagama wadee nafyulkamaal baa laga wadaa baan dhahayna nafyulkamaal ayaa laga wadaa baa la dhahaya sidaasi ayay isu daba yaallaan muxuu ahaayey miihaal haddii la bixiyo oo tartiibkaasi hadda sheekhu uu tartiibiyey miihaal laga bixiyo maalan haddaad tidhaahdo laa khaaliqa ila allah laa khaaliqa ila allah cid wax abuurta ma jirto oon alla ahayn laa khaaliqa laadu waa xarfu nafyi waay waxa la anfinayana waa khaaliq aan alla ahayn soo ma ayib nafyigaasi wuxuu ku dhacayaa wujuudka oo bimacnaa waxa weeyaan cid wax abuurto oon alla ahayn ma jiro wuxuu anfinayaa jiritaanku anfinaya jiritaanku anfinaya in sidaa lagu fasiro waxaa keenaya abuure aan alla ahayn baaban kownka ka jirin sidaas daraaddeed laa khaaliqa ila allah bimacnaa laysa lahu wujuud waay cid wax abuurtoon alla ahayn maba jiraba marka taasoo kale waxaad leedahay waa nafyun lilwujuud asalkana waa sax lianna nafyiga asal ahaan wuxuu yani waxa weeye uu ku fadhiisanayaa fi lxaqiiqa shayga daatadiisa iyo jiritaankiisa yuu asal ku yahay marka hore hadday middaasi tacadurto ayaa marka waxaa la aadayaa in markaasi majaaz la aado majaazka marka laba majaaz weeyaanoo aqrabu lmajaazayn waxa weeyaan waa nafyu sixa abcad lmajaazaynna waa nafyu lkamaal marka aqrab ulmajaazayn baa la aadi haddii xaqiiqadii nafyigu uu suuroobi waayo marka laa khaaliqa ila allah waa laysla ogol yahay cid wax abuurto oon alla ahayn inaysan jirin saas daraaddeed nafyigaasi wuxuu ku dhacayaa wujuudka jiritaankii u anfinaya ayib waxaan nidhi maalan ama ku yimid naska maalan ama waxaa la yidhi laa salaata ilaa biwuduu salaadii ma jirto waysela'aan salaad waysela'aanihi ma jirto daahirka hadalkaasi wuxuu faa'iidaynayaa maba dhici karto mana la tukan karo mabana suroobi karto salaad inuu ruux tukado waysela'aan haddaan idhaahno waxaan ku yani waxa way ku fasiraynaa nafyulwujuud baan ku fasirayna oo maba jirtaba salaad weysela'aan ah waxaa beeninaya oo diidaya waxaa la helayaa dad aan weyse qabin oo afcaashii salaadda la imaanaya oo tukanaya sooma waa la heli dad ayagoon weyse qabin acmaashii salaadda samaynaya oo salaad tukanaya ha ahaatee aan weyse qabin soo la heli maayo maadaama la helayo halkan marka nafyulwujuud inaan ku xambaarno waxaa diidaya waa la helayaa oo way jirtaa saas daraaddeed nafyulwujuud loolama jeedo maxaa loola jeedaa way marka nafyulwujuud hadday socon weydo waxaa kuugu xigood uga guuraysaa rutbada labaad oo ah nafyu sixa marka waxaa laga wadaa laa salaata saxiixa saas way macnaa salaad saxa ma jirto wayse la'aan inaan u guurno maxaa keenay marka inaan nafyulwujuud ka guurno oo nafyu sixa aan u guurno maxaa keenay waxaa keenay nafyulwujuud noogu socon mayso oo waxaa meesha yaalla xaqiiqo salaad waysela'aanaa taalla dad tukanaya waysela'aan baa yaalla waa la heli maadaama ay jirto wujuudka kuma sallidmayo nafyigani sixaduu ku sallidmaya ayib waa martabada labaad wey isla taa iyadaa hadduu ruuxu yidhaahdo maya nafyulkamaal baa loola jeedaa ka war hadduu yidhaahdo laa salaata ilaa biwuduu waxaa laga wadaa laa salaata kaamila salaad dhammaystiran ma jirto ilaa biwuduu marka nafyulkamaal weeye nafyu sixa maaha hadduu ruux dhaho maxay jawaabtu noqonaysa ya waa khalad leanna wax weeyaan kamaalka lama aado xataa yatacadar aw tatacadar isixa ah. nafyu sixa markuu tacaduroo suuroobi waayo oo wax diidan la helo markaasaa waxaa la aadayaa nafyulkamaalka la aadaya laakiin durba toosuma aadi karta durba toos tartiibkaa sheekhu uu dhigay waa maalan waxaa yimid xadiid dhahaya laa salaata bixadrati acaam salaadi ma jirto cunto iyadoo la keenay cuntadii la cuni lahaa iyadoo taalla salaadi ma jirto ayib nafyigaasi maxaa laga wadaa marka ma nafyulwujuud baa laga wadaa maya maxaa diidaya nafyulwujuudka laanna waa la helayaa dad cuntadii u taalloo tukanahaya sooma la helayo saas daraaddeed nafyulwujuud lagama wado qacan nafyu sixa miyaa laga wadaa way suuroobi kartaa nafyulkamaal ma laga wadaa way suuroobi kartaa labadoodan oo labaduba suuroobi kara inaan kala rajaxna waxaan u baahno marka inaan daliil khaarija raadinno ma la helayaa oo nusuusta ma laga helayaa dad iyagoo cunto u taalla tukanaya oo salaadoodii asaxday haddaan hello waxaan leenahay nafyigu sixa lagama wadee kamaal buu markaa aadaya soo ma haddaan weynana nafyiga waxaan leenahay wuxuu maadaama wujuudkii suuroobi waaye nafyu sixa laga wadaa ayib halkan marka sheekhu wuxuu leeyahay nafyulkamaal baa laga wadaa laa salaata bixadrati طacaam sababtuna waxa weeye waxaan ognahay buu idhi salaaddu sixadeeda waxaa buriya ama shuruudiyoo laga tegey ama arkaantii oo laga tegey ama waajibaadka qaarkood calaa ra'yin oo laga tegay soo ma ayib cunto inaysan kuu oolin markaad tukanayso shuruudana ka mid maaha arkaantiina ka mid maaha waajibaadkiina ka mid maaha soo ma ilan salaaddu inay asixi weyda sideedaba waxaa keena ama lifawaati sharطin ama liwujuudi maanic ama sharti iyo rukni baa laga tegey ama wax maanica meesha yaalla labadaa mid baa keena salaadu inay asixi weydo labadii midna meesha ma yaallo marka haayatu maa filamri waxa weeye cuntadan meesha taallaay waxay keenaysaa un adoo cunta kuu taalla inaad salaad tukato keliya waxay keenaysaa uun inshigaalu lqalbi qalbigiioo cuntadan ku mashquula jidhkii waa taagan yahayoo qibladu usii jeedaayo waa rukuucaya waa sujuudahaya laakiin qalbigii waa maqan yahay cuntaduu cunahaya soomcantadu ku maqan yahay marka waxaa ka dhalanaya inuu qalbigii mashquulo ayib qalbigu mashquuliddiisu ma shay salaada buriyaa qalbiguse inuu xaadir yahay intaad salaada ku jirtoo dhan ma arkaanta salaaday ka mid tahay maya mar hadday sidaas tahay waxay ku tusi laa salaata bixadrati acaam nafyu sixana lagama wado nafyu alwujuudna lagama wado laakiin nafyu lkamaal baa laga wadaa salaad kaamila ma jirto ayadoo cunta taalo oo salaaddii way isdhimaysaa way maxaa isdhimaya khushuucdii salaadda iyo qalbigii iyo waxbaa isdhimaya halkaa ajirkii salaaddaa isdhimaya saasaa marka laga wadaa wuxuu u deliishanayaa sheekhu oo uu leeyahay waxaa nebiga ka sugan sal lla lay wasaslam inuu yani wax weeyaan tabcan xadiidka muslim baa soo saaray min xadiid abi hurayra nebigu sal lla lay inuu sheegay salaadda marka la aqimo shaytaanku wuu daba jeedinoo wuu carari isaga oo yacnii gadaal ay ka baxayso neef shanqadhaysa kadibna ma soo noqonayo ilaa aqimaaddu dhammaa aqimaaddu markay dhammaato kadib buu soo noqonaya markaasuu soo dhexgelayaa dadkii tukanayay sida baraarkoo kaleto yacni ayuu dadka soodhe soo dhex maraya markaasuu ruuxii oo salaaddii ku jira u imaanaya wuxuu leeyahay udkur kada udkur kada xataa laa yadri maa sallaa waxaa xusuuso waxaana xusuuso waxaana xusuuso kaana xusuuso salaaddaad ku jirtaa ilaa uu ruuxuu gaadhoba wuxuu tukaday inuuba garan waayoba lagu mashquulsanaa soo ma war ma afar baad tukatay mise labaad tukatay mise saddex baad tukatay leanna wuu maqnaayo ninkii khatarta ahaabaa u sheekaynahaya sheekadu ku mashquulsanaa haddana maca daalika isagoo sidaa ay tahay nebigu ma dhihin salaadiisii way burtay soo ma salaaddiisii way asaxday qalbigiioo mashquulsan salaaddiina asaxday soo daliiluma hayno marka laa salaata bixadrati acaam sixatu salaad nafyiguma ah marka wujuudna iska baddaa maxaan ku xambaaraynaa marka majaaskii abcadka ahaa oo ah nafyu lkamaal saas way macnaa laakiin waa mar dambe oo labada kaleba isuroobi waayaan ayb waxaa ka mid a maalan laa diina liman laa amaanata lahu maalan diin male ruuxaan ammaano lahayn ayb diin male ruuxaan ammaano lahayn nafyigaas ma wujuud buu ku saabsan yahay maya sax soo saas ma ayb sixa miyuu ku saabsan yahay maya lanna waxay noqonaysaa marka ruuxaan ammaan lahayn islaamnimo diintiisuba ma asixin soo ma mana suroobi karto oo ruuxu dee hadduu ammaanadii ka tago dembi weyn unbuu galay mooyaane diinta kama baxayo soo saas ma marka waxaa laga wadaa nafyigan kamaal baa laga wadaa soo ma saasaa dhih lanna labada horeba waxaa diiday adilaa la hayaa midda horena waxaa diiday muxuu ahay waaqicaa diiday middan dambana adilaa diiday waxa inoo soo hadhay waa nafyulkamaal wahaakada laa ctikaafa ila fi lmasaajidi alaa wahaakada adilo fara badanoo noocaas laa ctikaafa ila fi lmasaajid alaa maxaa laga wadaa nafyulwujuud ba maya laanna saddexda masjid meelo ahnayn dad badan baa ictikaafsan saas daraaddeed nafyulwujuud lagama wado nafyu sixa miyaa laga wadaa calaa qawl qawl aqwaasha ahlicilmiga ka mida waxay leeyihiin ma jirto oo ma ansaxayo ictikaafku ila fi lmasaajid alaa laakiin ra'yiga jumhuurtu muxuu yahay hadduuba xadiidku asaxo la ctikaafa kaamilin waayo halkaasay marinayaan haddiiba yani calaa fardi sixati alxadiid wey macanaha waa la isku khilaafsan yahay marka macnahaasuu ka wada sheekhu oo macnaha ujeeddadu ay tahay nasku marka hadduu muxtamil yahay oo ixtimaalkiisu way dhici karto nafyu sixana inuu ixtimaali karo nafyulkamaalna inuu ixtimaali karo wax kale rajaxana aan weyno teen qabsanaynaa marka ya nafyulkamaalna waa suuroobi kartaa in laga wado nafyu sixa in laga wadana waa suuroobi kartaa kee la hormarina nafyu sixa la hormarinaya wuxuu u deliishaday xadiidka laa salaata bacda salaati alcasri xataa taqruba ashamsu salaadii ma jirto salaadda casar kadib ilaa qoraxdu dhacdo nafyulujuudi maa laga wadaa maya leanna bacda alcasr dad tukanayaa jira oo sunooyin iska wada soo ma saas daraaddeed nafyulwujuud maaha waaqaca diiday nafyu sixa miyaa laga wadaa way suroobi kartaa nafyulkamaal miyaa laga wadaa way suroobi kartaa labadooduba hadday suroobi karaan nafyu sixa horaysa marka saasuu sheekhu maraya wabittaali salaadda casarka gadaashiisa la tukado ee aan waajib ahayn saxiixa ma ahe waa baadilo halkaasuu marinaya allahuma inay salaad farad ah oo kaa tagtay ama wakhtigeedii uu joogaba ay tahay mooye wakadalika eh, cala alqowli araajix hadday salaad sunna oo sabab le ay tahay masaajidkaa soo gashay oo kale sababteedii ay timid sida ay rajaxayaan rajaxayeen shekhulislaam ibnu taymiya iyo khayrkood iyo imaamu shaafici hortii marka hadday salaad sunno ohoon sabab le tahayna waa sax hadday salaad waajib waajiboo maqdiyoo la qallaynaya ay tahayna waa sax laakiin salaad sunnaa oon sabab keenay uusan jirin haddaad tukato wakhtigaa isaga ah nafyiga laa salaata waxaan leenahay yansabu calaa sixati salaa wabitaali salaadaadu saxba maaha waaba baailba saasuu sheekhu wataa waxaa ka mid a maalan laa salaata limunfaridin khalfa asaf xadiidkaad garanaysaan salaad ma leh ruux isagoo keligii safka gadaashii ku tukaday isagoon cidina la taagnayn buu safka gadaashiisa iska istaagay salaad ma leh nafyulwujuud miyaa laga wadaa maya leanna dad fara badaan baa keligood iyagaa meeshaa iska istaaga soo ma jiraan waaqicaa diidaya marka nafyulwujuud inaan ku xambaarno nafyu sixa miyaa laga wadaa salaaddiisa ma asaxayso way suroobi kartaa nafyulkamaal miyaa laga wadaa way suroobi kartaa labadooduba hadday suroobi karaan nafyu sixaa lagu xambaaraya waana calaa madhabi axmed calaa madhabi axmed alimaam axmed caleyh raxmat wuxuu leeyahay salaaddiisu ma asaxayso jumhuurtuna waxay leeyihiin salaaddiisu way ansaxaysaa ee nafyigan waxaa laga wadaa nafyulkamaal imaam shaafici waxay leeyihiin salaaddiisu way asixi laakiin waxaa laga wadaa salaadda waxbaa si ka ah salaadu kaamil ma ah marka la fiiriyo tartiibka hadda aan marayno waxaa xoog badan nafyu sixa soo ma laa salaata limunfaridin salaaddiisu ma ansaxayso oo imaamu axmed caleyh raxmatullaahi uu maray culimo kaletana ay marayaan ibnu taymiya iyo culimada xanaabilada khaasatan ayaa maraya macnaha laakiin way kala qaadayaan qaarkoodoo waxay leeyihiin haddii uu macduur yahay oo uu cudurdaar leeyahay oo cid kaloo la istaagta uu waayey markaasi salaadiisu ma burayso leannu intaasaa karaankiisa ah inta karaankiisa ah waa intaa wax kalena maba kari karo intay jamaacadu dhaafi lahayd iskaga tukada shekhulislaam ibnu taymiya iyo saasay marayaan ee marka la leeyahay salaadiisu way buraysaa waa markuusan cudurdaar lahayn isagoo heli kara meel uu galo oo uu safka ka galo buu keligii meeshaa iska istaagay markaasay salaadiisu buraysaa amaa hadduu macduur yahay oo cid uu waayey wuu jamaacadu dhaafi maysa wuu iskala tukan bay leeyihin ayib qaarkoodna waxay leeyihiin culimmadu nin buu soo jiidanaya oo dadka safka ka horreeya ku jira mid ka mida ayuu intuu gadaal qabtuu soo jiidahayaayo markaasuu dib ula baxayaa markaasuu safka gashanaya waa iska ijtihaad waa iska ijtihaad laakiin mafaasid fara badan baa ku jirta in ruuxaad soo jiidato leanna ruuxa inaad ku tasarufto ood salaada ka waswaasiso ilaan ruuxa marka inta gadaal la qabsado uun lala kaco war balaayada ku wadata maxay tahay u isdhihi sooma matuug baa ku wata mise balaayaa ku wadata isaga dham waswaas baa galaya midda labaad meeshaad ka soo jiiday ee safka hore ah ayaa wuxuu yahay meeshii faadilka ahayd meel mafduulaad u jiidaysa maslaxadaada darteed maslaxadiisa maaha yaa kuu idmay asagaa kuu idmay maya kumuusan idmin mafaasidda ka dhalan bay ka mid safkii laga soo jiiday laftiisu waa bannaanaan waa mafsado kale soo ma mafaasid fara badanoo noocaasaa marka ku jirta waxaa kaloo ka dhalanaya safkii markii ruuxan laga soo jiido inuu safkii isku durdurko dadkii ay dhaqdhaqaaq bilaabaan salaadana waxa weye dhaqdhaqaaqu inta badan waxaan maslaxa keenin looma baahna waxyaalahaasoo dhan baa marka ka dhalanaya soo jiidashadu marka meesha kuma jirto walow culimmada qaarkood ay qabaan ayb laakiin meeshiisuu isaga tukanaya hadduusan cid haysanin intay jamaacadu dhaafi lahayd laba mafsadaa isu haysatee ha meeshiisu ku galee waa macduurkaasi ma garata kaa macduurka marka salaadiisu way asix laakiin midaan cudurdaar lahayn hadduu safka gadaashiisa keligii salaada ku galo laa salaata limunfaridin khalfa asaf salaadiisu ma asaxaysa dhe sidaa imaam axmed caleh raxmatullahi u qabay masaladaasi marka sidaa weeyo nafyiga kolba sida uu munaasibka ku yahay baad fiirino wujuudka hadduu ku socon karana isagaad hormari hadduu wujuudkii waaqaca ka hor yimaadoo diidana sixadaad uga guuriyood aadi haddii sixadii ay socon weydood adille iyo qaraa'in ay meesha timaaddo sugaysa inay asaxday nafyigiina jiro nafyigaa kamaal baad la aadaysaa markaa sidaas way wannafyu nafyigii lilwujuudi jiritaankuu u sugnaaday oo shayga jiritaankiisaa la anfin uma kadibna asixa uma lisixati buu u sugnaaday waay uma asixa waa oo cadfi uma kadibna asixati lisixati buu u sugnaaday uma kadibna alkamaali lilkamaali buu u sugnaaday nafyigii ee farcayanna ilaali buu ku yidhi sheekhu alrutbata darajada ilaali sidaa uu u kala dambaysiyo uma uma inuu isugu cadfay sooma jeedi tartiib waay maca taraakhi waa kala dambeeyaan saa u kala dambaysiy way macnaha ayib wاlأصl fi اlqayd اxtiraaز wayaqil ligayrihi kakashfi tacliilin juhil wاlأصlu sida asalka ah fi اlqaydi qaydka dhexdiisa asalku ah ixtiraazun waa soocid ama ilaalin wayaqilu wuu yaraanayaa qaydkii ligayrihi ixtiraaz waxaan ahayn inuu u sugnaaduu yaraanayaa ah, liayrihi ligayri lixtiraaz ixtiraaz waxaan ahaynna qaydku waa yaraanayaa ka kashfi tacliilinba wey cillayn faydideeda cillayntaasoo juhila laga jaahil noqday wuxuu ku leeyahay qayd hadduu yimaado qaydka waxaa la yidhaahdaa shayga in lagu xidho wasfi ama sharti ama xaal ka soocaya waxyaabo soo geli lahaa haddaan la sheegin qaydkaas kaasaa la yidhahdaa qayd oo hadalkaa laba u qaybsama mulaq iyo muqayad yacni waxa weeyaan mid waa sii daysan yahoo waxba laguma xidhin midna waa la xidhay oo waxbuu ku xidhan yahay kaa xidhan waxa lagu xidhay baa qayd la yidhahda marka maalan haddaan ku idhaahdo akrim kulla rajulin laqiitahu karaame oo maamuus nin kastood la kulanto amarku wuxuu ku saabsan yahay wax alla wixii nin oo dhan soo saas ma mutlaqu rajul baad marka maamuusi nin oo dhan kuma kala qaadin haddaanse ku idhaahdo akrim kulla rajulin saalixin laqiitahu nin kastoo wanaagsan ood la kulanto ikraam oo maamuus labada hadal maxay ku kala duwan yihin kan dambe waxaa ku xidhan inuu saalix yahay waa qayd marka midka horena qayd ma leh soo ma ka hore qayd ma leh kan dambese qayd baa ku xidhanoo wasfi baa ku xidhan saaraya haddaan la sheegi lahayn cid soo geli lahayd ayuu bixinaya saalixintaa haddaan meesha lagu xidho lahayn soo nin oo dhan ma soo galeen saalixintu muxuu saaray marka wuxuu saaray waxaan saalix ahayn soo ma marka qaydka kaasaa la dhahaa wuxuu noqon karaa xaal wuxuu noqon karaa wasfi iyo sifo wuxuu noqon karaa sharti wuxuu noqon karaa waxyaalahaasoo dhan buu noqon karaya haddii marka qayd la keeno meesha qaydkaasi sida asalka ah waxaa loola jeedaa in lagu saaro oo lagaga ilaaliya hadalka wixii aan sifadaa lahayn wixii aan gelaynoo dhan inuu saaraa aslahaan loogu talagalay wixii aan saa ahayn inuu saaro rajulin saalixin markaan ku yidhi qaydkaasi wuxuu saarayaa oo ixtiraas ku samaynayaa oo ka ilaalinaya wixii aan saalix ahayn oo dhan marka asalku waa inuu ixtiraas yahayo wixii kale uu bixinayo ilaalinayo oo dhowrayo ka fogaynayo saasaa asal ah asalkaasuuse marmar ka baxaya mar buu ka bixiyo qaydku uusan ixtiraas ahayne macno kaleetoo ixtiraaska aan ahayn baa loo isticmaali karaa oo sida maalan ka kashfi tacliilin juhil maalan xugumka xikmaddiisa iyo cilladiisa oo jaahil laga yahay baa marmarka qaarkood qaydka lagu caddeeya xukumku soo cillo ma leh xikmad keentay soo ma jirto xikmaddii keentay iyo cilladii xukumka keentay oo majhuul laga yahay ama jaahil laga yahay ayaa marmarka qaarkood lagu caddeeyaa qaydka ixtiraas markaa loolama jeedo inuu wax bixiyo oo saaro loolama jeedo markaa laakiin waxaa loola jeedaa inuu cillada xukumka caddeeyo xikmadda keentay xukumkan inuu caddeeyo ayib markuu muqayid ku yimaado sidaas way macnaa asalkuna waa inuu ixtiraas yahay marmarka qaarkoodna asalkaa waa ka baxaya ayib miaalku waxa weeye dhowr miaal buu sheekhu bixiyey way fara badan tahay masaladaas maala allah tabaaraka wa wuxuu yidhi waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa'a fajliduuhum amaaniina jalda kuwa zinada ku ganaya almuxsanaati dumarka la dhowray dhowrsoon ee zinada ka dhowrsoon kuwa zinada ku ganaya uma kadibna lam ya'tuu aan la imaanin biarbacati shuhadaa afar markhaati fajliduuhum amaaniina jalda siddeetan jeedal ku dhufta siddeetan karbaash alla karbaasho meeshan qayd baa yaalla marka qur'aanku ma dhihin kuwa zinada ku ganaya dumarka ama ragga ku ganaya laakiin waxaa la yidhi dumarka dhowrsoon qaydku aaway marka waa dhowrsoonida soo ma lama dhihin haweeney ninna lama dhihin laakiin dumarka qaar ka midaa la xidhayoo waxaa la yidhi dumarka dhowrsoon ee cafiifaadka ee zinada ka dhowrsoon kuwaa qolyaha zinada ku sheegaya markhaati afarana aan aankeeni siddeetan jeedal ku dhufta qaydkaa maxaa laga wadaa marka ixtiraas baa laga wadaa dumarka markii lagu gano zino lagu gano ay ka dhalanayso xadda siddeetanka ah waa dumarka muxsanaadkaa ah. waa haddaynan muxsano ahayn ama nin haado ama dumar ha ahaado oo lagu yaqaano zinada iyo faaxishada lagu yaqaano oo markaa la yidhaahdo zino lagu gano zino lagu sheego xaddu ma laazimaysaa markaa maya xukunku ma laazimaya soo ma muxsanaadka qaydka ixsaanka ah ama cifada ah qaydkaasi marka wuxuu saaray wixii aan cafiifaad ahayn soo ma wixii aan muxsanaad ahayn buu saaray oo kuwaasi xugumkanoo kale ma qaadanayaan dabcan iyaga laftooda in zina lagu sheegaayo waa xaaraan oo nooc tacsiiriya edbin umbaa ka laazimaysa haddii laga maarmi waayo laakiin xadda oo siddeetanka jeedal ah qaydka ay qur-aanku ku xidheen waxa weeyaan almuxsanaat waa inay cafiifaad yihiin qaydkaasi waxaa meesha loo keenay xugumka lama wadaagaan kuwa aan muxsanaadka ahayn qaydku muxuu faa'iideeyey marka ixtiraas soo ma wuxuu saaray xugumka iyo hadalka ka ilaaliyey wixii haddaan la sheegi lahayn geli lahaa haddaan ixsaanka qaydkaa meesha la keeni lahayn kuwa geli lahaa buu saarayoo bannaanka uga saaray sidaasaa marka asal ah inuu muxuu ahaayey uu qaydku faa'iideeyo uu saaro ilaaliyo xugumka ka beddelo waxyaalaha kale ee laga yaaba inay soo geli lahaayeen waxaa ka mida ah maalan allah tabaaraka wa tacala wuxuu uhi fataxriiru raqabatin mu'mina ruuxii ruux mu'mina gaf u dila si kamaa u dila si uusan ku talagelinoo u qastin u dila fataxriiru raqabatin kafaaradiisa laga hadlay fataxriiru raqabatin qoor xoraynteed baa haddii la dhihi lahaa intaa lagu gaabsan lahaa fataxriiru raqabatin qoor iyo addoon xoraynteed hadalkaasi wuxuu noqon lahaa hadal mutlaq ah sii daysanoon xidhnayn addoontuu xoreeyaba noocay doon ahaato gaal ha ahaato muslim ha ahaado waa gudi lahayd soo saas ma laakiin qur-aanku muxuu daba dhigay mu'mina biqayd liimaan ah, waxaa lagu xidhay inay addoontaasi tahay mu'minad ayb qaydkaasi marka ixtiraas baa loo keenayo waxaa laga ixtiraasayaa oo laga ilaalinayaa ya raqabadii aan mu'minadda ahayn saas daraaddeed kafaaradaasi addoon aan mu'minad ahayn kuma guurto mana asaxto maxaa faa'iideeyey mu'minada qaydkaasaa laga qaatay qaydkuna sugin ixtiraazan ah, in laga ilaaliyo oo laga saaro wixii aan mu'minad ahayn addoommada aan mu'minad ahayn in laga saaro oo kuwaasi kafaaradu ma gudayso laguma gudi kara macna sidaas wey wakadalika wuxuu keenay aayadda qur'aanka fi suurati nisa allah tabaaraka watacala uu yidhi warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii daqaltum bihinna yani waxa weeyaan waxaa laga hadlayay dumarka xaaraanta ay idinka tahay guurkooda dumarka inaan guursan karin baa laga hadlayay waxaa lagu daray marka eh, gabdhaha aad korisaan qabaa-ilku rabiibadu waa gabadha xaaskaagu ay dhashay laakiin ay nin kale u dhashay gabadha xaaskaagu ay dhashay laakiin nin kale ay u dhashay rabiibad baa marka waxyaalaha xaaraanta idinka aad ah, guurkooda waxaa ka mid ah rabiibooyinka mar kasta laba qayd baa lagu xidhay qayd qabiibadaa lagu xidhay qaydna hooyadeed baa lagu xidhay qaydka rabiibada lagu xidhay waxa weeye allaatii fii xuduurikum waa kuwa dhagtiinna ku jira xujuurka waxaa laga wadaa bimacnaa adiga xanaanadaadiiyo korintaada ku jira midda aad korinaysee kula noolee aad adugu gacanta ku haysay xanaanaynayso daydkaa waa lagu xidhay hooyadeed ood wada joogtaanna dayd baa lagu xidhoo waxaa la yidhi min nisaa'ikum ullaati dakhaltum bihinna rabaa'ibtaasoy daleen dumarkiinna aad u galmooteen hooyadeedna waxaa lagu xidhay qayd ah inaad u galmootay ayb labadaa qayd baa midna waxaa lagu xidhay habiibooyinka midna waxaa lagu xidhay rabiibooyinka hooyooyinkood oo midii aad guursatay ayib labada qeyd mid waa ixtiraas midna ligayri lixtiraas midka dhahaya yani min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihinna haweenta markay rabiibadeedu ama gabadha ay dhashay xaaraan kaa noqonayso waa markaad u galmooto iyada ood xaasaysato hadiise laakiin intaad xadhig uun ku xidho ood meheriso adoo u galmoonin aad furto gabadheedii waad guursan kartaa qaydku marka shardiga waxa weeyaan allaatii dakhaltum bihinna waa inaad u galmoonta saas daraaddeed baa qur-aanku kama daba hadhine mafhuumkii buu haddana tasriixiyey fain lam takunuu dakhaltum bihinna falaa junaaxa calaykum sooma ah, haddaydaan u galmoonin cid idinka soo gaadhi iyo dembi toona inaad guursataan ka baxo mafhuumkii buu qur-aanku marka tasriixiyey taa marka waxa weeyaan qaydkaasi waa qayd lilixtiraas oo muxuu ixtiraasaya meesha ka saaraya wuxuu saarayaa oo xukunkaa inaadan guursan karin khilaafaya tabiibada hooyadeed intaad guursatay ood la herisay haddana adoon la aqalgelin aad furtay rabiibadaasi xukunka ma gelin allatii dakaltum bihinna kuwaasuu saarayaa oo ixtiraaz qaydkaasi ixtiraaz baa loogu taa ayb qaydka labaad aan u nimaano oo ah allaatii fii xujuurikum soo ma qaydka rabiibooyinka ku saabsan oo ah in ay tahay rabiibadu ay kula nooshahay oy dhabtaada ku jirta dhabta waxaa laga cabirayaa bimacnaa inay adigu aad korinayso qaydkaasi haddii ixtiraas laga wado macnuhu wuxuu noqon lahaa rabiibada xaaraanta kaa ah guursigeedu waa middii uun aad korisay laakiin midda meel kale ku kortay xataa haddaad hooyadeed isxaasaysataan ood xataa la kulanto xaaraan kaama ah soo ma xataa adoo hooyada hooyadeed aad is aragteen oo xaaskaagii noqotay maadaama aadan korininbo ayna dhabtaadaba soo gelin taasi meeshaad ka heshaba ku dar iyadana saasuu noqon lahaa haddii qaydka la qabto laakiin cala araajix iyo sida loo badan yahay qaydkan dhahaya allaatii fii xujuurikum lilixtiraas looguma talageline laba macno kalea loogu talagalay bay leeyihin macno waxay leeyihiin waxaa loogu talagalay in uu caddeeyo cillada keentay mancintooda xikmadda ku jirta xikmadda ku jirta ha guursanin marka lagu yidhi xikmadda ku jirtaay waxa weeye adaa koriyo waa gabadhaadii oo kale waay soo ma cillada lagu leeyahay ha guursanin iyo xikmadda ku jirta guursi la'aanteeda ayay muujinaysaa allaatii fii xujuurikum marka waxay gelaysaa ka kashfi tacliilin juhil cillada xugunka iyo xikmadda keentay in lagu yidhahdo ha guursanin cilladii iyo xikmaddii unbay caddaynaysaa mooye laakiin ixtiraas lagama wado qaydkan waxaa kaloo yidhaahdaan oo culimmadu badankood ay qabaan qaydkani ixtiraas lagama wadee kharaja mahraja alhaalib baa la yidhahdaa kharaja mahraja alhaalib yacni sida ay u badan tahay unbaa la mariyey siday u badan tahay arrintoy ku socotaay siday u badan tahay maxay tahay gabadha xaaskaagu ay wadato waxay u badan tahay in adigu korayso soo saas ma sida haalibkaa ilaan gabadhi hooyadeed kama hadho soo ma gabadhi hooyadeed unbay ku lamaanta saas daraaddeed gabadha inaad adigu koriso oy xanaanadaada ku kortay u badan tahay siday u badnayd unbuu qur-aanku maraye hadda shardigan iyo qaydkani ma aha xugun ma faa'iidaynayo mafhuumkiisuna muctabar ma aha mafhuumka laga fahmayo muctabar ma aha saasay u badan yihin ayib adiga intaasi tusaalayaal waa inoogu filan tahaye waxaad tidhaahdaa asalka qaydku waa inuu ixtiraas faa'iidaynayo oo uu hadalka ka saarayo kana fogaynayo wixii qaydkaasi aan ka hoos baxsanoo dhan qaydkaasi waxbuu saaraya waxbuu fogaynaya saasaa asala waxaase dhici karta inuu nidhi oo sheekhu yidhi waxaa yar qaydku inuusan ixtiraas faa'iidaynaynine uu faa'iidaynayo kashfa tacliil xukumka cilladiisa iyo xikmaddiisa inuu caddaynayo ee aan loola jeedin muxuu ahaaye ixtiraas loola jeedin taana waa suroobi karta wanagii hadda soo sheegnay wa rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum soo ma qaydka ah allaatii fii xujuurikum waxaan culimmada qaarkood mareen waxay caddaynaysaa cillada iyo xikmadda lagugu diiday guursigeeda oo sida gabadhaadii oo kale aad u korinaysaa waa ayib waxaa ka mid a ah maalan aayadda kale rabbi tabaaraka watacala uu yidhi fii suurati albaqara yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waaladiina min qablikum wardadow alla caabuda rabbigiin rabbigiin caabuda kaasoo idin abuuray kuwii idinka horreeyeyna abuuray qaydku aawe aladii khalaqakum waaladiina min qablikum wey qaydku ayb ma wuxuu saarayaa kuwo ma rabbi aanna abuurin baa jira oo uu bixinaya maya laakiin waxaa laga wadaa rabbigiin caabuda inaad caabudaanna waxaa keenaya oo cillada keenaya ay tahay dee wuu idin abuuray soo ma inaad caabudaan waxaa qasbaya wuu idin abuuray hadduun idin abuuranayna xaq buu idinku leeyay inaad caabudaan cilladii iyo xikmaddii keentay marka caabudiddiisa maxay tahay inuu idin abuuray waayo soo ma qaydkani marka wuxuu faa'iidaynayaa xukumka cilladiisa ama xikmaddiisa ama yani sababta keentay ayuu cadaynaya ka kashfi tacliilin juhil saasoo ka wada waxaa ka mid ah aayadda qur-aanka rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuuli idaa dacaakum lima yuxyiikum dadka mu'miniintahow allah iyo rasuulkiisa ajiiba markuu idinku yeedho rasuulku wax idin noolaynaya ayib ajiiba allah iyo rasuulkiisa markuu rasuulku idinku yeedho wax idin noolaynaya qaydku aawe ya wax idin noolaynaya markuu idinku yeedho ma waxaa laga wadaa ixtiraas oo markuu idinku yeedho waxaan idin noolaynaynin ha ajiibina ma saasaa laga fahmaya saamaa laga wadaa maya saas daraaddeed qaydku ixtiraas ma aha ee waxaa laga wadaa cillada xugumka ajiiba cilladeedaa waxay tahay li'anna waxa idin noolaynayo idinku yeedhaya saas way macanaha inaad ajiibtaan nebiga ood yeeshaan ood ka amar qaadataan maxaa keenaya waxaa keenaya dee noloshiinnii buu idinku yeedhaya saas way macanaha marka xikmaddii iyo cilladii xugumka ayaa laga wadaa idaa dacaakum limaa yuxyiikum ee qaydku ma aha lilixtiraas ma ah laakiin waa likashfi tacliilin juhil saas man waxaa ka mid a maala aayadda qur-aanka rabbi yidhi tabaaraka wa walaa tukrihuu fatayaatikum cala albiqaa in aradna taxasunaa addoommadiinna gabdhaha addoommada ah ee aad leedihiin ha ku qasbina zinada zinada ha ku qasbina hadday rabaan inay is ilaaliyaan hadday iyagiiba sinada iska ilaalinayaan ha ku qasbina qaydku aaway marka ya in aradna taxasunan way qaydku ma ixtiraas baa laga wadaa ixtiraas buu faa'iidaynaya maya leanna haddaan idhahdo ixtiraas buu faa'iidaynaya waxaa ka soo baxaysa haddaynan taxasun rabin oy iyaga laftoodiiba zinada rabaan ku qasba soo ma taasaa ka dhalanaysa haddaan idhaahno qaydkan in aradna taxasunan ixtiraas baa laga wadaa waxaa imaanaya macno faasidaa ka dhalanaya wabittaali waxaan leenahay ixtiraas ma ixtiraas ma aha qaydkaniye waxaa laga wadaa oo meesha loo keenay likashfi tacliilin juhiil xukunka cilladiisii uu faa'idaynaya oo maxay tahay yacni waxa weeyaan dhowrsooni iyo zinadoo layska ilaaliyo ayagiibaaba doonaya maxaad ugu qasbaysaan soo ma cillada laydiin leeyahay ha ku qasbina ayagiiba yaa cifo iyo iyo doonaya muxuu ahay inay dhowrsoonaadaan marka ruux isagiiba is ilaalinayoon zino u soconin adugu inaad ku qasabto soo khalad maaha cilladaa marka la muujinaya iyo xikmadda xukunka macnaa keenta wahaakada masaladu sidaas way marka marka asalka qaydka waxaa tidhaahdaa asalkiisa wuxuu u yimaadaa lilixtiraaz laakiin marmar buu ixtiraaska ka bixiyo ujeeddo kaliyo macno kale faa'iidaynaya sida maalan inuu xukumka cilladiisa faa'iideeyo kaleeto walaslu sida asalkaa filqaydi qaydka dhexdiisa asal ku ah ixtiraazun waa ilaalin haa inuu qaydku ilaaliyo oo sooco wixii aan loogu talagelin xukumka inuu qaato wayaqil wuu yaraanayaa qaydkii yaqilu wuu yaraanayaa lighayrihi ligayri ixtiraazin xaaluu u sugnaaday ama liqayri ixtiraazin inuu u sugnaado ayuu ku yaraanaya waxaan ixtiraas ahayn in loo isticmaalaayay qaydku waa ku yaryahay ka kashfi tacliilin bu waay buu sii cadaynaya ka kashfi tacliilin cilayn faydideedoo kale oo kale weeye cilayntaasoo juhila laga jaahil noqo xukumka cilayntiisa waxaa laga wadaa iyo xikmaddiisoo la sheego ka kashfi tacliilin cilayn faydiddeeda kashfigana waxaa laga wadaa caddayn ah, cilayn caddaynteeda ama faydiddeedoo kale juhila oo laga jaahil noqday taasoo kaluuba u yimaadaa iyo asbaab kaleetaba macnaha marka qaydku labadaa macnoba wuu yeelan karaa wain tacadara alyaqiinu farjica lihaalibi اdanni takun muttabica wain tacadara hadday suuroobi weydo alyaqiinu yaqiintii hadday suuroobi weydo iyo hubaashii yani ah, oo waxaad u noqotaa liqaalibi danni malaha midkiisa qaalibka ah u laabo takun waxaad ahaanaysaa markaa mutabican mid raacay baad noqonaysaa meesha waxaa laga wadaa qaacidadan waa qaacidada la yidhaahdo idaa tacadara alyaqiinu rajacnaa ilaa halabati اdanni baa la dhaha yaqiintii hadday suuroobi weydo malaha midkiisa haalibkaa baan u noqonaynaa oon wax ku dhisaynaa wa ayb sidaasi baa loo cabiraa waxaa kaloo loo cabiraa idaa tacadara alyaqiinu wajaba alrujuucu ilaa halabati adanni yaqiintu markay suuroobi weydo la waayo malaha qaalibka a ah baa loo noqonayaa oo booskeeda gelaya booska yaqiinta gelaya ayib waxaa kaloo isagana la yidhaahdaa addannu alhaalib yunazal mansilata ataxqiiq baa la dhahaa addannu alghaalib yunazal mansilata ataxqiiq malaha haalibka ah waxaa la dhigaa booska xaqiiqadoo kale booska yaqiintuu gelaya axkaamtii oo kale u qaadanaya macnaa ayib meesha waxaa jira marka cilmi iyo danni iyo wahmi iyo shaki waanan soo barannaan u malaynaya kitaab baan ku soo marnay soo ma ayib cilmigu waa sii kala xoog badan yahay oo yaqiintu waa cilmiga oo ziyaado wata waa soo ma haddii marka shaygii cilmi ahaan aad hubi weydo ma hubtid inaad hubsatana kuuma fududa yaqiinta inaad gaadha iyo cilmigiisa kuuma fududa laakiin markaad rogrogtood fiirfiirisay malahaagu dhan buu u batay aleelahay saasuu yahay baa malahaagu u batay malahaagu meeshuu u badan yahay haddii yaqiintii la waayey halkaasaa loo laabanoo xugumka la saari iyadaa la cuskanaya waxaana loola dhaqmayaa malaha xooga badan sidii yaqiin iyo cilmi oo kalea loola dhaqmaya saas macnaha leanna waxa weeye ibni aadamku haddii la yidhahdo shay walba yaqiinta ku dhisa oo cilmi iyo yaqiin keliya cuskada waa waxyaalaha loo yaqaano waxa loo yaqaano muxuu ahay takliif maa laa yutaaq waay lamaba kari karaba lamaba kari karo maxaa yeelay siday culimmadu yidhaahdaan haalibu alaxkaam waashahaadaat mabniyatun cala adanni baa la dhahaa yacni axkaamta iyo shahaadaadka markhaati furyada iyo axkaamta badankeed waxay ku salaysan tahay malaha dhanku u badan yahi saa umbaa lagu salay ayib intaa ka badanna maba kari karnaba fattaqu llaha ma stadactu soo ma intaasaan kari karnaa laakiin ka badan ma gaari karno soo ma maalan waxaa ku yimid eh, xaakim baa tahay ama qaadi baa tahay qaadi baa tahay waa lagu yimid dad baa is haysta gar baad qaadaysaa dadkii baad dhegaysatay markhaatiyo keenaad ku tidhi markhaatigii baa laguu keenay arrintii baad xukuntay xukumkaagaasi markhaatiyada aad ku qaadatay eed ku salaysay shareecadaasaa u jidaysay soo maha laakiin sooma suuroobi karto markhaatiyada iyo ninkan ay u markhaati kacayaani inay soo heshiiyeen soo ma dhici karto way dhici karta hadday dhici karto markhaatiyadu waxay uun faa'iideeyeen malahaagu inuu u batay sidanay sheegayaan inuu yahay soo ma malihii xaggaa u batay baana xukumka la saaray leanna yaqiin lama gaadhi karo soo ma yaqiin iyo xaqiiqada rasmiga ilaahin baa ogsoon waa kii nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh waad ii imaanaysaan idinkoo ishaystooo doodaya waxaanan idinku xukumaya waxaan idinka maqlaya un soo ma ee ruuxii aan u gooye xaq uusan lahaynow hee naar baan kuu gooya ama qaado ama ka tag soo ma marka nebigu sal lay slam muxuu wax ku xukumayaa wuxuu wax ku xukumayaa haalibu danni haalibu dannigana waxaa faa'iidaynaya markhaatiyadu haalibu danni bay faa'iidaynayaan xataa qiraalka ruuxu inuu qirto haalibu danni bay faa'idaynaysa leanna inuu naftiisa been ku sheegaya way suroobi karta inuu isku been abuuranayo ma suroobi karto ixtimaal waa ayib dhaar baa marmarka qaarkood axkaamta shareecada lagu qaadanaya kan dhaaranaya ee xukumka sidaa lagu siinaya xaqa lagu siinaya loo xukumayo inuu been ku dhaaranayo sooma suroobi karto laakiin maadaama uu dhaartay danniga qaalibka wuxuu marayaa ruux ilaahay magiciisa been ugu dhaaranay waa yarta soo ma malahu marka wuxuu badan hadduu dhaartayba inuu run sheegayo waxaa lagu xukumee marka halabat danni yaqiin ma haysa yaqiin ma haysa axkaam aad u fara badan axkaamta shareecada ka mid a baa marka khalabatu danniga ku salaysan goormaa khalabatu danniga la cuskanayaa waa markii yaqiintu suuroobi weyda waa a ayb maalan wuxuu sheekhu miaalada ka dhigay ruux baa salaad tukanaya wuxuu kala garan waayey ma afar baa tukata mise saddex yaqiintiina waa waaye wuxuu samaynayaa taxari waa dadaalayaa arrintii buu maskaxda ku celcelinayaa inuu xusuusto isku dayaya waxay ula badatay inuu tukaday saddex ama laba tukaday sidii malihiisu u batay buu ku dhisi ayaduuna qaadanaya xadiidkii baa kutusaya nebigu uri sal ly slam idaa shaka axadukum fii salaatihi falyataxara asawaaba uma liyabni calayh midkiin hadduu salaaddiisa dhexdiisa shakiyo ha dadaalo sawaabka ha ku dadaalo inuu heli karo kadibna sawaabkii markuu helo melihiisu u bato isaga ha ku duldhiso wixii ka dhimanaa ha la yimaado wey macnaa ayib marka sidaas weeyaan leanno yaqiinta mar walba in wax lagu dhisaay waa masale aan suuroobi karaynin oo aad u adag wey macna laakiin yaqiinta danniga qaalibka maxaan maxaan maxaan wax ku dhisaynaa danniga qaalibkaa waxaan wax ku dhisaynaa markii aan yaqiin lahaynin soo saas ma haddiise yaqiin lahayo musaaxamaynaysa yaqiintaasaa la qaadan danniga raajixana waa laga tegi ayib maxaa yeelay maalan dawaaf baad ku jirtay dawaaf baad ku jirtay dawaafkii marka waxaad kala garan weyday ma toddobaad dawaaftay mise lix baad dawaaftay yaqiin waxaad haysaa inaad lix dawaafto laakiin malahaagu wuxuu yimid midda toddobaad soo ma yaqiintaa la rajaxaya marka marka waxaa haysaya malo iyo iyo yaqiin yaqiintaa la qaadanoo waxaa la leeyahay lix unbaad samaysay kii toddobaad la yimo laakiin meelaha la qaadanayo danniga qaalibkaa waa meelaha aynan eh, ka hor imaanaynin yaqiintu haddii yaqiini ay caaridoy ka hor timaaddo dee markaa yaqiintoon baa la qaadanaya man ayb masaladaasi marka waxa weye axkaam aad u fara badan baa ku salaysan bal mucaamalaadka ibni aadamka badankood waa saas bal xataa dilaalaadka nusuusta mucdamkeedu waxay ku salaysan tahay sidaasay ku salaysan tahay saas man yacni dilaalaadka nusuusta waa daahir baa la yidhahda aqlabkeedu wax nas oo qaci ah dilaalaadka nusuusta waa ku yaryahay aahirkuna marba haddii la naskan dilaaladiisu waa daahir bimacnaa waxa weeyaan ixtimaal marjuuxaa jira sooma ixtimaal waxaa jira laga rajaxan yahay ixtimaalkan daahirkee nasku ku tusayaaye waa siday u badan tahay waa marka la fiiriyo ama luqadda ama qaraa'in kale marka la fiiriyo ama dilaalada luqadda la fiiriyo laakiin daahirka waxaa ka soo horjeeda ixtimaal laga xoog badan yahay marba hadduu ixtimaal meesha soo galana masaladii waxay isu baddashay danni bay isu beddesha soo ma marka dilaalaadka nusuusta iyo axkaamta mucdamkoodu waxay ku salaysan tahay danniga qaalibka ah malaha qaalibkaa lagu wadaya macnaha maxaa yeelay inta badan yaqiintu way tacaduraysaayo ma suuroobaysa macnaha wain tacadara haddii uu suuroobi waayo alyaqiinu yaqiintii hadday suuroobi weydo farjica laabo oo laabo liqaalibidanni malaha midkiisa xoogga badanee qaalibkaa u noqo halkaa waxaa qaydku uu yahay dannigu waa inuu yahay danni haalib ah soo ma maluhu hadduu yahay uun iska malo aan xoog badnayn wax ka soo qaad male lanna markaa wuxuu noqon ama wahmi ama shaki buu noqon soo ma wahmiga iyo shakigana waxba laguma dhiso shareecada danniga laakiin jaanibkiisuu raajixaye haalibka yahay ee ka kale jaanibka kale ama ixtimaalka kale ka xoog badan kaas way midka axkaamta lagu dhiso takun waxaad ahaanaysaa haddaad sidaas samayso muttabican mid raacay baad noqon dariiqadii saxdayd baad markaa raacaysaa ma almru bihi yashtabihu min hayri maysin qurcatun tudixuhu wa kullu maa mid kasta oo almru arrinkii bihi isaga dartii yashtabihu uu ku dhehgelayo isku darmanayo isu ekaanayo min hayri maysin xaal uu yahay kala soocid la'aan ama kala saarid la'aan qurcatun qori tuur ayaa tuudixuhu caddaynaysa buu guhi taayada shay kasta oo isku qasma isu ekaada isdhex gala kala soocmi waaya waxaa lagu kala soocaa qori tuur saas way macanaha laba shay iyo ka badan baa isku darmaday way isku qasan yihin mana kala saarmayaanoo ma kala soocmayaan lamana kala sooci karo dariiqo kaleoo lagu kala sooca ma jirto marka waxaa loo laabanayaa oo lagu kala saarayaa qurcada iyo qorituurka ayib bisharti wuxuu sheekhu leeyahay anlaa takhruja makhraja almaysir waa inaysan u bixin dhanka khamaarka oo marbay khamaar u baxdaa jawaanibta qaarkeed bay khamaar u ekaataa markay khamaarka xaggiisa u baxdo khamaar ay macnaha waxaa laga wadaa ee xuquuq baa isku jirta laba ruux iyo ka badan baa xuquuqdan isku leh ama way isku haystaan xuquuqdii way isla leeyihiin si kaloo loogu kala saarana ama loo kala siiyana lama garanayo dariiq kaloo loo mari kara ma jiro arrinta noocaas si kalena uma kala saarmayo xaqoodii oo ma kala soocmayo dariiqo kaleeto oo lagu kala sooci karana ma jirto markaasoo kale waxaa la isticmaali karaa sharcan qorituur baa la isticmaali karaa saas way macanaa laba ruuxaa wax ka dhexeeyeen maalan nis iyo nis bay u lahaayeen wayse isku jiraan shirkaddanaa isku jirta midhahanay isku leeyihiin xoolahanay isku leeyihiin aduguna nis baad leedahay anna nis baan leeyahay waan kala bixi rabnaa xoolihii waxaa loo kala dhigayaa laba qayboodoo isla eg qaybtan iyo qaybtan labadii qayboodoo isla ekayd buu mid walba wuxuu yidhi anigu qaybtanaan rabaa anugu qaybtaa bidixdaa maba rabee qaybtan midigtaa baan anugu qaadan kii kalena wuxuu maya anuguna qaybtanaan qaadan maxaa samaynaya ma mid baad qasbiya waxaad dhihi illaa wa illaa aduu qaybtan qaada waaba soo jeedaaye wuu diidan yahay maxaad samaynay marka markii xoolihii si laeg isla eg loo kala dhigo ayaa marka waxaa la samaynayaa qorituur ninkii qorigiisu qaybta midigtaa ku soo baxo wuu qaadan kii bidixda usoo baxdana bidixduu qaadan soo ma waa xaq la isku leeyahay la qaybinayo si loo kala saarana la waayey waxaa lagu kala saarayaa qurcadaasaa lagu kala saaraya haweenkaagii haween dhowraad qabtaa inaad safartaa damcaday mid iyaga ka mida ah inaad kaxaysatana waad rabtaa ilan kulli ma wada kaxayn kartid mid baad rabtaa inaad la kaxaysato maxaad ku kala dooranoo aad midna ku kaxaysan qaarna kaga tegi seed ku kala dooran mid baa culisoo ilmo badan haysata iska tag iyada mid baadan jeclayn iyadana ka tag tii fududaydeed jeclayd baad iska qaadatay ma saxba sax maaha xaqan waa xaq mushtarag ah inaad ka wada qadiso ood ka wada tagto iyo inaad si ay u siman yihiin aad ku soo saarto too tii ku raaci lahayd oo xaqan qaadan lahayd labadaa midkood waa laakiin hawadaadiiyo jacaylkaagiiyo saad rabto inaad mid uun iska soo qabsato maya see la samaynaa marka waa loo qori tuuraha xaq ka wada dhaxeeya si kalena aan loo qaybin karin dariiq kalena aan loo mari karin aanan kala socnayn qurca lagu kala saaraya qorituur baa loo samaynayaa tii qorigeedu soo baxa baxaysa bas loona xisaabin maayo muddaday maqanta muddaday wadaadka la jirto hadhow markuu soo noqdo way kuu xisaabsantaho adigu bishaadii horaad u qaadatay la dhihi maayo nasiibkeeda ayib marka qorituurku meelahaasu gelaya waxaana qaba qorituurku inuu meelaha mawaadicda noocaasa muctabar yahay jumhuurtaa qaba xanafiyadaa diidan laakiin jumhuurtu waxay qabaan mawaatinta noocaasoo kale a shareecadaa isticmaasha qur-aanka laba meeloodoo ka mid a ah qorituurku waa ku yimid oo maalan waxay ku timid markii laga hadlayay qisadii maryam maryam markii yaa kafaalo qaadi oo yani waxa weye mas-uuliyaddeedii xilkeeda qaaday oo korinaya waa loo qori tuurtay soo ma qur-aankaa tilmaamay wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun baa nebigu yidhi sal ly slam ma aadan agtooda joogin markay qori tuuranayeen midkoodii maryam kafaalo qaadi lahaa oo la wareegi lahaa mas-uuliyaddeeda arrinkaa markay u qori tuuranayeen maadan la joogin nebi maxamedow ma aadan la joogin sidoo kaleeto markay doodayeenoo is-haysteen oo isku haysteen gabadhan anaa korinoo qaadi mas-uuliyaddeeda iyo maya anaa qaadi maadan la joogin dhacdadaasi goobjoog maadan ka ahayn laakiin annagaa kuu sheegnay waay soo ma marka maryan la wareegiddeedii iyo mas-uuliyaddeedii in loo qori tuurtay buu qur-aanku sheegay mawdica labaad ee qur-aanku ku sheegay waxa weeye masalada qori tuurashada waa qisada nebiyullaahi yuunus calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu qowmkiisii ka baxay oo ka tegey isagoo u cadhaysa kadibna waa kii doonta fuulay doontii markay dhexda marayso badda dhexeeda ay marayaan waa ta cuslaatay markaasaa waxay ku qasbanaadeen dadkii doonta saarnaa qaar ka mida in la tuuro si inta kale ay u badbaadaan haddayaa la tuuri waayo ha la qori tuurto waayo ninkii qorigiisu soo baxo badda ha lagu tuuro si dadka kale loo badbaadiyo waa la qori tuurtay qori tuurkii nebi yuunus buu ku dhacay alle tabaaraka wa tacala waa ku sheegay suuratu saafaat fasaahama fakaana min almudxadiin qori tuurkii buu ka qayb galay qori tuurkiina waa lagu simbirixiyo waa lagaga adkaaday waa lagaga reeyo isagay ku soo baxday kadibna waa kii badda ku dhacayoo ilaahay tabaaraka wa tacala siduu ku badbaadiyey iyo qur-aanku ka warramay macnaha labadaa meelood buu qorituurka qur-aanku ku tilmaamay sunnada nebigana sal lay waslam meelo fara badan bay ku soo aroortay oo ay ka mid tahay maalan xadiiska uu nebigu uhi sal lay waslam xadiidka bukhaari ay soo saareen muxuu ahay muslim labaduba low yaclamu الnaasu ma fi الnidaءi wالصafi اlأwal uma lam yajiduu ila an yastahimuu calayhi lastahamuu buu nebi uri sl lay slam hadday dadku og yihiin ajirka ku jira aadaanka iyo safka hore kadibna ayna heli karin ilaa inay qori tuurtaan mooye qori way ka qaybgeli lahaayeenbu hadday ogyihiin ajirka ku jira marka safkii horeo loo qori tuuranayo iyo aadaankiioo loo qori tuuranayo soo ma waxaa ka mid a markuu nebigu safar rabo salawaatu rabbi wasalaamu calayh reerihiis iyo xaasaskiisu u qori tuuri jiray midii qorigeedu soo baxdona nebigu raaci jirtay salawatu rabbi waslamu calayh marka adile iyo xadiis aad u fara badan bay qurcadu leedahay qurcadaasi marka waxaa la isticmaalaa xuquuqda loo siman yahay si kalena aan u kala baxaynin aanana si kale loo kala saari karin ayaa lagu kala saaraa macnaha maalan laba ruux oo nin walba raba inuu inoo aadaamo aadaanka isku haystaan anaa aadaamiyo anaa aadaami labadii ruux haddaan fiirinay aadaankoodii nin walba aadaankiisu waa quruxsan yahay ma kala dhacaan adaaga waa isku mid dhinac walba haddaad ka fiidhiso waa okay war adugu da bannaanka adigu ka istaag miyaa la dhihi maxaad igaga reebtay waay waa laydiin qori tuuri soo ma ninkii qorigiisu soo baxaa noo aadaami wahaakada imaamnimadii baa laysku qabsaday imaam raatiba ma jiro laba nimaam mid anaa idin tujin anaa idin tujin hadday labaduba muxuu ahaaye qur'aanka isku si u yaqaanaan axkaamtii iyo salaaddiina isku si u yaqaanaan isku da' yihiin wixii un lagu kala rajixi lahaayoo dhan isku mid ka noqdaan maxaan ku kala saaraynaa qori tuur baan ku kala saaraynaa wahaakada ayb masaladii kale marka dhaweed aan tilmaamayay baa ka mida ah, oo maalan shirkada dadka shirkada ee wax isku qabsada wixii inta la qaybiyo si siman loo qaybiyo in loo qori tuuraa ka mida ah. qori marka saasuu ku imaan marmarka qaarkood wuxuu marka shabihi karaa oo u ekaan karaa maysir buu u ekaan karaa maysirku waa khamaarka mar buu khamaar dhankiisa aadi khamaarka markuu aadaya waxa weeye labadan ruux ee xaqu ka dhaxeeyo qurcadu waxay soo saaraysaa oy keenaysaa midkood inay xaqa u badiso markaasi maysar iyo khamaar bay aadi oo maalan kaba soo qaad xaqa waan isku leenahay xaqii aan isku lahaynee si siman u lahayn baa waxaa loo qaybiyey saddex meelood laba meelood baa la israaciyey meelna gooni baa loo dhigay ma simantaha markaa ayib markaasaan qori tuurannay marka waa khamaar leanna labada ruux ma oga talow ma uluaynkaa ku raaci doona mise ulukaa ku raaci doona labaduba nin walba urmina diyaar buu u yahay unmina diyaar buu u yahay marba hadday sidaas tahayna waa maysar waa khamaar laakiin waa inay xuquuqdu siman tahay xuquuqdu hadday siman tahay marka oo isla eg tahay qaab kalena aan loo kala saari karin markaasay qurcadu munaasib tahay ama qurcadu hadday keenayso midkood inuusan xaq uusan lahayn uu qaato oo loo sadburiyo markaa maysir bay geliyo meesha waxay aadaysaa marka qurcadii dhanka waxay u badanaysaa khamaarka marka waa layska ilaalino dhankaa isaga waa in layska ilaaliyo maalan waxaa miaal ka midoo sheekhu uu leeyahay labadii ruux markay qaybiyeen midhaha ka dhexeeya maalan dalag soo ay baa ka dhexeeya laba qayboodoo isleeg bay u qaybiyeen qayb way soo qaadeenoo suuqay keeneen qaybina beertii bay ku dambaysaa waana isleegyihin labadii qaybood war waan kala baxaynaaye ina kala saar baa timid qaybtan suuqa taalla anaa qaadan aduna qaybtii beerta aan kaga nimid qaado war maya anaa qaybtan suuqa taalla qaadan ee bakhaarada ku jirta ee adugu qaybtii aad ma u qori tuuraynaa ya maya u qori tuuri mayna limaada leanna islama eka maxaa keena inay isla ekaan waayaan qaybtan suuqa timid ee istoorada ku jirta ama suuqa taallahay kharash baa lagu soo qaadayoo meesha ku timid soo ma middaasina hadhow waxay u baahan doontaa kharash in lagu soo qaadoo meesha lagu keeno sidaas daraaddeed islama eka oo waxbay isdheer yihiin mar hadday wax isdheer yihiin qorituur ma soconayee waa in horta laysla ekaysiiyo markaana qorituur ku yimaado marka ogow oo marka lagu leeyahay waa in laga ilaaliyo shubhatulmaysir laga ilaaliyo bimacnaa waxa weeyaan labada qorituurka loo samaynayo waa inay isla egyihiin markaasuu qorituurku munaasib yahay si kalena loo kala saari waayo wa kullu maa mid kasta oo almru arrinkii bihi isaga yashtabihu uu isku darmanayo yashtabihu isu ekaanayo yashtabihu uu dhehgelayo intaba dheh mid kasta oo arrinku uu isku darmanayo oo isu ekaanayo min hayri maysin kala soocid la'aanteed xaal u yahay kala madhid la'aanteed xaaluu yahay ma kala soocna mana kala madhna qurcatun qurco ayaa tuudixuhu caddaynaysa qurco ayaa caddaynaysa xataa marmarka qaarkood kitaabkii buluuqulmaraamka markaan aqrinayni marmarka qaarkood waxay gashaa xataa carruurta laysku haysto soo ma khulafada rag ka mid ah xukumay ilmo laysku haystooo la kala saari waayo dadkii isku haysta ayaa waxay ku kala saareen in loo qori tuuro si kaleo dhan waa la garan waayo asbaabtii kaleo dhan macnaha lagu kala rajixi lahaayo ilmaha ninkan lagu siin lahaa kana lagaga qadin lahaa way soo bixi weyde markaasaa qorituur loo sameeyey waxay ka sugan tahay khulafaa raashidiin qaar ka mida ah. marka qorituurku meelo fara badan buu galaa laakiin waa inuu ka fogaado khamaarka ka fogaado oo uu noqdo xuquuq loo siman yahay oo dadkii lagu kala saarayo hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala ali w saxbi wslm